لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى واعتل بعضهم فقال حتى يسمع كلام الله wactalla bacduhum qaarkood waxay cillo ka dhigteen ama uu shubha ayuu ka dhigay faqaala wuxuu yidhi xataa yasmaca kalaam allah wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah haddii midkiin ou magan midkood magangeliyo idin weydiisto magangeliyo siiya si uu u maqlo ilaahay hadalkiisa sida uu markaa u wado yani aayadda uu u deliishanayo waxaan ku dhex jirnay kitaabkii khalqu afcaali ilcibaad shubah ayuu markaa ka jawaabayay alimaamu albukhaari weliba shubhadaas oo aan iyagu kala saaraynin masmuuca yani shayga la maqlayo ama yani ka tilaawada iyo shayga iyo almatluwu shayga la akrinayaan kala saaraynin waxyaabaha marka ay xujada ka dhigteen ee cillo ka dhigteen waxaa ka mid a xataa yasmaca kalaam allah waxayna yidhaahdeen almasmuucu gayru makhluuq shayga la maqlaayo makhluuq ma aha walmasmuucu shayga la maqlaayana huwa qiraa'atu lcabdi addoonka qiraa'adiisa waaye waxa la maqlaayo lilqur'aani ou akhrinayo marka waxay yidhaahdeen xataa yasmaca kalaam allah waxa la maqlaayo waa kalaam shayga la maqlaayana waa qiraa'at اlcabdi addoonka akrintiisa waaye isku mid waaye marka labadooda almasmuucu iyo wlqiraa'atu labadooda waa isku mid saa darteed marka mar haddii kalaamullaahi la yiri qiraa'adii lagu tilmaamay sawt اlcabdi idan marka waxay yidhaahdeen waa gayru makhluuq ayb wejhu shubhadooda wejgeedu saas waaye qiila lahu waxaa la dhahayaa buu yidhi inamaa qaala alla wuxuu yidhi xataa yasmaca kalaama allaahi buu yidhi laa kalaamaka ma dhihin si uu u maqlo adiga hadalkaaga lama dhihin hadalka allaa la idi wa naqmataka adiga naqmadaada iyo ku luuqayntaada wa laxnaka iyo laxankaaga iyo luuqayntaada yacnii lama dhihin ilaa uu qiraaa luuqayntaada iyo yacnii ku hadalkaaga iyo hadalkaaga si uu u maqlo lama dhihin hadalkii allah la yidhi marka xataa yasmaca kalaam allahi bukhaari wuxuu leeyahy aayaddu waxay leedahay qofkan ha la magangeliyo hala siiyo si uu u maqlo hadalka ilaahay subxaanahu watacaala ee lama dhihin adiga qiraa'adaada soo u maqlo iyo codkaaga iyo maxaan u jeedaa iyo laxankaaga iyo lama dhihin liana allaaha isagaana aada u kala bayaaninayo liana allaha caza wajalla alle ujeedka marka isaga wax ku bayaaninaya waxay tahay qur-aankan ilaahay waa ku hadlay waa sax siba ugu hadlay addoommadiisana way akhriyaan oo ilaahay wuxuu ku addoonsaday inay kalaamkiisii ay akhriyaan akrinta alle iyo ku hadlidda alle uu ku hadlay iyo adiga akrintaada isku mid miya maya qiraa'adaada adiga jab iyo qalad iyo waxbaa geli karo kalaamka alle laakiin sifo isaga leeyahay marka wuxuu leeyahay an allaha caza wajalla alleh fadala muusaa calayhi salaam muuse ayuu fadilay bikalaamihi buu ku fadilay inuu isaga la hadlay kalaamkiisii walow kunta tusmicu lkhalqa walow kunta haddaad ahaan lahayd adiga tusmicu lkhalqa khalqiga inaad maqashiinayso kalaam allaahi ilaahay hadalkiisa kamaa asmaca allaahu siduu alla u maqashiiyey muusa calayhi salaam sida uu alle muuse warkiisa u maqashiiyo kale lam yakun limuusaa calayhi salaam muuse ma aynan u ahaateen calayka adiga korkaaga fadlun wax fadli ah kama yeelateen yacnii haddaad adiga qofka sida aada kalaamka alle u maqashiinayso iyo sida ilaahay u maqashiinaya hadday isku mid tahay ee muuse fadli gaara maba yeesheenba markaas leanna muuse yow ka maqlay hadalka allow ka maqlay adiga laakiin ilaahay maa ka maqashay qur-aankana maya qofkaad adiga qur-aanka u akrinayso ood barayso eed adiga qur-aanka yacni dushiisa aada ku akrinayso ma ilaahay buu ka maqlayaa mase adow kaa maqlayaa adow kaa maqlayaa haddii marka adiga marka qur-aanka laga kalaamka alla lagaa maqlo iyo alla marka laga maqlo hadday isku mid tahay ee muuseba fadli ma yeesheen uu leeyahay hadalkiis meel dheeruu ku dhacaya ilaahayna waa ka dhahayo qaala eh, yaa muusaa ini istafaytuka cala annaasi birisaalaatii wa bikalaamii fakhud maa aataytuka wakun min ashaakiriin muuse marka dadka muxuu u dheeryahay ilaahay buu ka maqlay hadalkiisa toosuu alla uga maqlay laakiin dadkan kale eh, waxay ka maqlayaan hadalka alle biwaasitati eh, yacni hayrihi ayay u maqlayaan innaga hadda qur-aanka waa nala barayaa dadan ka maqlaynaa macallinkan ayaa laga maqlayaa nebigu jibriilu ka maqlay wahakada asxaabtu rasuulkay ka maqleen qur-aanka sala allahu nabiga sal ll ly slam marka macnuhu maahan sida ilaahayna qur-aankan wuu ku hadlay hadday marka xataa yasmaca kalaamallaahi ay tahay sidii ilaahay ugu hadlay muuse fadli gaara ma yeesheenba macnaha ayb lam yakun limuusa calayhi salaam calayka fadlun idaa samicta kalaama allaahi haddaad alla hadalkiisa maqashay wasamica muusana kalaam allaahi oo maqlay labadiina ada muuse muxuu ku dheeriyay isaga allow ka maqlay hadalka laakiin adiga alla kama maqlin ayb qaala allahu limuusa alla muuse wuxuu ku yidhi ini istafaytuka cala annaasi birisaalaatii wa bikalaamii qala xadaanii cabdاlcaزiiz bn cabd wahuwa alweysiyu qala xadaanaa sulaymaan bnu bilaal wahuwa almadaniyu can shariiki bni cabdillaahi can anasin ana nabiya sal l slama leylata usriya bihi markii habeenkii la dheelmiyey qaala wuxuu yidhi ra'aytu aytu muusaa baan arkay fi samaai saabicati samada toddobaad baan ku arkay bitafdiili kalaami illaahi maxaa darajadaa loo geeyeyna ku fadilidda isaga lagu fadilay kalaamka alle dartiis ayaa ilaahay meeshaa u geeyey ku fadlidda eh, alla subxaanahu watacaala uu ku fadilay kalaamkiisa ayuu darajada marka u qaatay qaala abuu cabdillaahi wain iddacayta haddaad sheegato annaka tusmicu nnaasa inaad dadka maqashiinaysid adiga kalaamallaahi ilaahay hadalkiisa kamaa asmaca allaahu siduu alla u maqashiiyey kalaamahu hadalkiisa muusa uu u maqashiiyey oo kale ay qaala allaahu alla wuxuu yidhi innii ana rabbuka inii ana rabuka fahaadaakani dacwa rubuubiyati waay rabbinimo sheegashadeeda waay id lam tumayiz maadan kala soocin beyna qiraa'atika adiga qiraa'adaada iyo beyna kalaamillaahi kalaamka alle ma aadan kala soocin yacnii ilaahay markuu muuse la hadlay iyo adiga haddaad isku si aad tihiin hadalka alla ku hadlay ee kaaga inii ana rabbukada alla yidhi de alla waa rabbi isaga dabcan adiga laakiin inii ana rabbuka markaad leedahay waxa dhahaya waa ood sidaana marka ay tahay warkaagu uu yahay sawtuka inuu yahay sawtu sida sawtka alloo kale ama uu yahay sawtu lqadiim inuu yahay oo kale haddaad ka dhigto waa rabbinimo aada sheeganayso kale waa adigana rabbi ma tihin laakiin adiga inii ana rabbuka qiraa'adaadii way waa akrinaysaa waxa aada akrinaysana waa hadal ilaahay ku hadlay subxaanahu watacaala adiga laakiin laa'iq kuuma aha anaa rabbiya inaad tiraahdid fa in allaha qaala alla wuxuu yidhi fadkuruunii adkurkum meel kaloo haddana naga tusayaa fadkuruunii aniga isheega oo ixusa adkurkum anna waan idin sheegayaay fadkuru llaaha ilaahay xusa ka dikrikum aabaa'akum xuskiinna aada aabbayaalkiin sheeg sheegi jirteen sidaa oo kale rabbigiin u xusa markaaad xajka acmaasha dhammaysaan yashraxu wuxuu sharxayaa ana dikra alcabdi addoonka dikrigiisa rabbahu rabbigii ou xuso gayru dikri illaahi cabdahu waa ka ma yacnii xuska alle ou addoonkiisa xusayo inay ka duwan tahay leanna aayaddu maxay sheegtay fadkuruunii adkurkum midna addoonka ayaa rabbigiisa xusaaya ka kalena rabbi baa addoonkiisa xusaayo waxo dhan marka haddii isku mid laga dhigo maahan marka ilaahayba isku mid kama dhigin adiga rabbi baad xusaysaa subxaana allah baad leedahay oo adiga dikrigaagu waa cibaado rabbi baad ku caabudaysaa soo maaha laakiin xuska adiga oo alla ku xusaaya ka waran cibaado miya maya ilaahay cidna ma caabudo isagaa la caabudaaye dikriga alle ou adiga ku xusayaa waxaa weeyaan waa inuu ku aqbalayo oo ku ammaanayo labadoodii marka way kala duwan yihiin dikruka waa cibaada iyo tadaruc dikrullaahi tacaalaana cibaada iyo tadaruc ma aha asaga marka yacni sheegitaanka alla adiga markaad qur-aankai akrinayso waa ku cibaadaysanaysaa waa cibaado qiraa'adaadu waa cibaado soo ma fahmin ee rabbi marka uu qur-aanka sheegayana dee ilaahay cidow caabudaya isaga ma leh waa kalaamkiisii ou dadka ku amraayo waa amar midkaasi meeshaas baad marka waxaad ka garanaysaa kalaamul markuu qur-aanka rabbi ku hadlayo iyo markaad adiga akrinayso ee qiraa'adaadu waa ficilkaaga ku hadlidda alla uu ku hadlayana waa sifadiisa rabbi subxaanahu watacaala ay kala duwan yihiin saa darteed buu ilaahay yidhi waladikrullaahi akbar waladikrullaahi akbar macnaheeda waa maxay macaanida mid ka mida waxay tahay xusitaanka uu rabbi addoonkiisa xusayaa ka weynin badan addoonku rabbi xusida uu xusayo midda allah ka weyn oo adigiiyo bani aadam iska daciifa haddii rabbi uu kor kaa xuso xuskaas baa aada u qiimo badan soomaa kaad adiga xusayso leanna adiga addoonaad tahay waana lagugu leeyahay inaad ilaahay xusto laakiin ilaahay tafadul waayo inuu adiga ku sheeg sheego ayb macnahaasoo halkanna marka uu ku sheegay wuxuu yidhi marka yashraxu ana dikra alcabdi rabbahu gayru dikri illahi cabdahu lianna dikra alcabdi adducaau waa allabari iyo watadarucu iyo isbehenbehin tadaruc wadikra allaahi alla xuskiisana alijaabatu waa aqbalitaan kama qaala allahu caza wajala siduu alla uu yidhi fadkuru llaha kadikrikum aabaa'akum waqaala anabiyu sal ll l slam nebigu wuxuu yidhi innii laa aquulu anigu ma dhahayo ilaa maa fi lqur'aani wax ku sugan un baan dhahayaa meeshaana marka muxuu ka rabaa inii laa aquulu qowlka nebiga asaa isu tiiriyey ma odhanayo aniga ma dhahaayo waxa uu dhahayana waa maxay ilaa maa fi lqur'aani waxa qur-aanka ku jira unbaan baan dhahayaa qur-aanka allaa loo tiiriye qowlkana iyo qiraa'adana waxaa iska leh dhihitaankaan ujeedaa qowlka isagaa isu tiiriyey nebiga sal l slam وxadaثna qaala وxadaثna diraaru qaala xadaثna صafwaan bnu abi الصahba can bukayr bni catiiqin can salim bni cabdillaahi bni cumara can abiihi can jaddihi can الnabiyi sal l slama qaala yaquulu llahu caza wajala alla wuxuu dhahayaa man shaqalahu dikrii qofkuu ka shuqliyey aniga xusitaankayga can mas'alatii baryadeyda ay ka shuqlisay acdaytuhu waxaan siinayaa afdala maa shaykan yacnii mid ka fadli fiica ka badan ucdiya la siiyo asaa'iliina kuwa wax horsado dadka wax baryo ee weydiisto waxa la siiya wax ka fadli badan ayaan siinayaa ninka aniga baryadeyda uga shuqloomay xuskayga yani ninka qur-aanka iska aqriyo oo rabbi xuso anaa siinaya waxa uu rabo wax weliba waxaan siinayaa ka badan waxa aan siiyo kuwa ibaryaya waxay iweydiisanayaan wax ka badan wuxuu ka rabaa marka man shaqalahu dikrii aniga xuskayga yacnii addoonkii baa rabbi xusaayo marka xuska addoonka uu rabbigii xusayay waa cibaado waa tadaruc xuska allana muxuu noqonaya ijaabo alijaaba uu soo yidhi ijaabadii aawe marka acdaytuhu wa ilee siinta la siinaya waa la aqbalay soo maha warkii hore la socona oo hore wuxuu u yidhi lianna dikra alcabdi adducaau waatadarrucu wadikra allahi alijaabatu ijaabadii nebigana waa kan waa sheegay wa qaala nabiyu sal ly slam nebigu wuxuu yidhi bayna ana fi ljannati xilli aan jannada ku sugnaa dhexdeeda riyo yaa laga yaabaa ama markii la geeyey micraajka samictu waxaan riwaayadka ka qaarna riyayba sheegayaa samictu waxaan maqlay sawta rajulin nin codkiisaan maqlay bilqur'aani qur'aankii aankii uu ku sawdaynayo sawdka yaa la siiyey ninka yaa iskale sawdka sawtu sawtu rajul waxa la akrinayana oo lagu sawdaynayana waa maxay qur-aankii ayb fabayana wuxuu caddeeyey nebigu ana sawta sawtku hayru lqur'aani inuu yahay sawtku inuunan qur-aankii ahayn leanna sawtkiina gaar baa loo sheegay waa qur-aan akhriskii baa lagu gaaraa sawtka fabayana ana sawta hayru lqur'aan marka intaa wuxuu rabaa masmuucii qoladii tiri qiraa'ada iyo masmuucu waa isku mid ayuu diidan yahay warkooda ayb qaala xadaثna ismaaciilu wahuwa bnu abi uways qala xadaثanii akii can sulaymana can muusa bni cuqbata wabni abi catiiq can ibni shihaabi an an saciid bn اlmusayb can abi hurayrata qaal qaala rasuulu lah sal slm bayna ana amshii fi ljannati xilli aan jannada ku soconayay samictu sawta rajulin nin baan maqlay codkiisa bilqur'aani uu ku sawdaynayo qur-aanka faqultu waxaan idhi man haadaa qaaluu xaarihatu bnu nucmaan ayay dhaheen kadalikum lbaru kadalikum lbaru kiinaas oo kale waa ka baariga wacan moxamed bni abi catiiq can ibni shihaab qaala akhbaranii camratu bintu cabdiraxmaan bni sacd bni zuraara wa kaanat fii xijri caaishata ayay ahayd zawji nabiy sal l slama can caaishata ana rasuula اllahi sal l slama qaal bayna ana naa'imun waa kan xilli aan ahay inaa aan hurdaayey ra'aytunii fi ljannati jannadaan isku arkayay fasamictu waxaan maqlay minhaa jannada xaggeeda sawta qaari'in mid aqrinayo codkiisa yaqra'u oo aqrinayo faqultu waxaan idhi man haadaa qaaluu waxay yidhahdeen hada xaarihatu bnu nucmaan kadaka albaru kadaka albaru wa kaana xaarihatu min abari nnaas xaariha wuxuu ahaa dadka kuwa ugu baarinimada badan qaala abu cabdillaahi imaamu lbukhaari wuxuu yidhi wayuqaalu lahu waxaa la dhahayaa qofkii asifatu llahi jalla dikruhu sifada alleh wa cilmuhu ilaahay cilmigiisa wa kalaamuhu kalaamkiisa wa asmaa'uhu magacyadiisa wa cizatuhu cizadiisa wa qudratuhu awoodiisa baa'inun mid ka soocan miya min allaahi alla xaggiisa tacaala am laa mise maya horta sifaadkan alle sifada alle cilmigiisa kalaamkiisa asmaa'diisa cisadiisa qudradiisu ilaahay ma ka baxsan tahay mase isagay sifo u yihiinoo kama baxsana ow amase qowluka adiga qowlkaaga iyo wa kalaamuka iyo kalaamkaagu baa-inun min allaahi alle xaggiisa ma ka soocan yahay am laa mise maya halkanna waa qaab kale oo wax dadka u fahamsiin raba masaladu u socdanayaan la iloobinoo waxay tahay adiga sawdkaagu iyo qiraa'adaadu qiraa'adii iyo kalaam alla ma noqonayso iyada waa ficilkaaga marka wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo adiga horta ficilkaaga hal huwa baa'inun min allaahi ilaahay ma ka soocan yahay mase kama soocno jawaabta maxay noqonay waa ka soocan yahay haa leanna haddii uunan ka soocnayn adigiibaaba khaaliq noqon lahaaba adigii baa rabbi noqon lahaa soo maa adiga rabbi waa ka soocan tahay adiga makhluuq baa tahay rabbina waa khaaliq intaa ma la fahamsan yahay ayb ilaahay xaggiisa marka haddaa xaggaas haddaad aadid cilmiga alle ku sifaysan yahay kalaamka alle ku sifaysan yahay asmaa'da uu leeyahay cizadiisa qudradiisu isaga miyay ka baxsan tahay mase asay ku tacalluqdaa qaa'imatun bihaa waa wax ilaahay ku qumaayo wailaa hadduunan haddii isagu uu ka baxsan yahay sifaba loogama dhigeen soo maa marka wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo rabbi markuu hadlayo isaga hadalkaas isaguu sifo u yahay mana ka baxsana ilaahay adigu markaad hadlaysana adiga ayay hadalkaagu yacni hadalka eh, qiraa'adaada iyo ficilkaaga iyo adiga ayay sifo kuu yihiin hadalkaaga iyo ficilkaagu markuu adiga sifo kuu yahayna hadde adigu baa-inun min allahi ilaahay waad ka soocan tahay oo adigana addoon baa tahay makhluuqa xaggaas joogo rabbina dee rabbi iyo sifaadkiisuna makhluuq lama dhihi karo ayb markaa wuxuu rabaa qiraa'adahan adaa iskale adiguna marka baain min allaahi baa tahay amaa qiraa'ada alle iyo kalaamka alle subxaanahu watacaala uu qur-aankii qur-aanku uu ku waramay ama muuse uu la hadlay amaba aakhiro uu dadkao dhan la hadli doono waa sifo isagu uu leeyahay waay rabbi wa qaala caliy bnu abi aalib cali waxa uu yidhi naha nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu reebay can qiraa'ati lqur'aani qur'aanka aqrintiisuu reebay fi rukuuci lagu aqriyo rukuucda dhexdiisa dhexdeeda fabayana wuxuu caddeeyey ana alqiraa'ata qiraa'adu hayru lmaqru'i ka la aqrinaya inay ka duwan tahay ilaa nebigu qur mau reebay mase qiraa'u reebay qiraa'u reebay qur ma reebin qur sidiisa lama reebi karo lama reebin ee waxa uu reebay waxay tahay waa qiraa'o markaad rukuucsan tahay ficil qur-aan akhris ah inaad samayso kaa reebay waxaa la reebay marka waa ficilkaas ee qur-aankaa la reebay lama dhihi karo haddii la yidhaaha alqiraa'atu hiya alqur'aanu haddii la dhaho waxay noqonaysaa qur-aankii baa la diiday in la dhaho qur-aanna lama diidin ee adiga inaad aqrintaadaa la diiday inaad rukuucda ama sujuudda aad ku akrisaa la diiday fa bayana ana alqiraa'ata hayru lmaqru' qala xadaثna ismaaciilu qala xadaثanii maliku can naaficin can ibrahima bni cabdillahi bni xunayn can abihi can caliy bni abi طalibin ana rasuula اllahi sal l slam nahaa can qira'ati اlqur'ani fi الrukuuci qala xadaثna cabdullahi bni yusuf wahuwa tinisiyu qala xadaثna اleyثu qala xadaثanii yaziid bnu abi xabiib ana ibrahima bna cabdillahi bni xunayni xadaثahu ana abahu xadaثahu anahu samca caliya radia allahu canhu qaal nahaani nabiyu sal l slam can qira'ati اlqur'ani waana raakicun qiraa'ada aan aqriyo iga reebay buu leey qur-aan uu ii diiday ma aha qaala xadaanaa mxamed bnu cubaydillaahi qaala xadaanii anas bnu ciyaad huwa abu damra can alxaariث bn cabdiraxman bni abi dubaabin can ibraahima bni cabdillaahi bni xunayn can abihi can caliyin qaala nahaani nabiyu sal l slam nabiga wuxuu iga reebay can qira'ati اlqur'aani qur-aanka aqrintiisa wa ana raakicun anoo rukuucsan qala xadaثna cabdالرaحman bn yunus qala xadaثna xatim bn ismaaعiil can jacfari can abihi can caliyin wacan jacfari can muxamed bn اlmunkadir can cabdillahi bni xunayn can caliyin qala nahaanii الnabiyu sal ly slama can qira'ati اlqur'ani fi الrukuuci qala abu cabdillahi marka halkaas wuxuu uga baxay daliilkaas oo waa maxay qiraa'adu inaysan ahayn alqira'aةu غayru اlmaqru' halkan haddana daliilka lu gelaya qaala abuu cabdillaahi waqaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi waan laysa lilinsaani ilaa maa saca insaanku ma leh ilaa wuxuu shaqaystay buu leeyahay aakhiro wa ana sacyahu camalkiisana sawfa yuraa yacni marka waa la arag waa la arksiin doonaa waa la arkaya oo waa la tusayaa camalkiisii aakhira marka uu tago ayb wa qaala wuxuu yidhi meeshaan marka muxuu ka rabaa aayaddani ayadda wuxuu ka warabaa mar haddii camalkiisa aakhira la tusaayo camalkiisa maxaa ah qiraa'ada ah qiraa'adii marka hadday cibaado taho isaga lagu addoonsaday cibaadada de ficilkaaga waay ayib wa qaala alla wuxuu yidhi innaa arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi an andir qowmaka falblaagu gaarsiintu walinhaaru iyo digitaanku min nuuxin bou ka ahaaday wahuwa nadiirun nuux waa dige mubiinun cad digidiisu caddahay ya'muruhum bidaacati illaahi ilaahay daacadiisii buu farayaa wa ama algufraanu dembi dhaafka fa inahu min allahi liqowlihi caza wajalla yakfir lakum min dunuubikum yani marka taa isagaaba caddeeyeba alindaaru waliblaagu min nuux digitaanka iyo gaarsiinta nuux xaggiisay ka ahaatay waxa uu ku digayo ou dadka ku gaarsiinayana minallaahi bay ka ahaadeen waa u kala soocan tahay waanan kasoo hadalna masaladan oo kale uma qaala wuxuu yidhi rabbi inii dacawtu qawmii leyla wanahaaran inii dacawtu isagaa ducadii marka isu tiiriyey yeeritaankii dacwada marka waa camalkiisii wa fadakara ducaaa ducadii buu sheegay siran wacalaaniyatan sir ahaan iyo kor ahaanba waxa marka sir noqon karo oo calaaniye noqon karo waa isaga ficilkiisii waayahay wadakara ficla nuuxin buu sheegay biqowmihi yacni ay ku sameeyeen ama isaga uu qoomkiisii markaa dadabcan uu kula dhaqmay uma qaala wuxuu yidhi maa lakum laa tarjuuna lilahi waqaaran waqad khalaqakum atwaaran fadakara khalqa allaahi buu sheegay ilaahay abuuristiisa dowran bacdu dowrin dadka uu abuuray xaalad bacda xaalad wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi huwa aladii khalaqakum faminkum kaafirun waminkum mu'min yacnii abuuritaanka alla asaa isu tiiriyey waqaala allahu caza wajala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum codadki yaa loo tiiriyey dadkii fowqa sawti nnabiyi dadkii codadkoodii nebigan codkiisi ayb isagaa loo tiiriyey walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacdin an taxbata acmaalukum waantum laa tashcuruun qala xadaanaa muusa qaala xadaanaa sulaymaan can haabitin can anasin qaala lamaa naزlat markay soo degtay laa tarfacuu aswaatakum fwqa swti الnabiyi wlaa tajharuu lahu bاlqowl wakana thaabitu bnu qays bnu shamaas wuxuu ahaa rafiica sawti codkiisu miduu aad u koreeyo codkan waa koreeya waa gaaban yahay mar haddii la yidhi de ilaahay codkiisii ma laga hadlaya waxaa laga hadlaya qofkan weeyaan codkiisa fajalasa fii beytihi gurigiisii buu fariistay waqaala ana ladii aniga waxaan ahay kii kuntu arfacu sawtii codkayga kor u qaadi jiray fowqa sawti nabiyi sal ly slam nabiga codkiisa ka kor wa ajharu lahu lqowla codkan kor ula jahri jiray waqad xabita camalii iyadoo camalkaygii waa buray wa ana min ahli nnaar ayaan ahay fafaqadahu nabiyu sal l slam nebigii waa waayey faataahu rajulu nin baa u yimid faqaala inahu yaquulu kada wakada haabit sidaa iyo sidaa buu dhahayaa faqaala lahu nabiyu sal l l slama huwa min ahli ljannati wa ahlu janno falamaa kaana yowmu lyamaa wakunaa waxaan ahayn naraahu wa kunnaa waxaanu ahayn naraahu inaan arkayno yamshii bayna adhurinaa dhexdeena uu ku soconayo xaal uu ku soconayo wa naxnu anaguna naclamu aan ognahay anahu min ahli اljanna inuu yahay falamaa kaana yowmu lyamaamati markay ahayd kaana fii bacdinaa qaarkeen dhexdiisa waxaa ahaaday bacdu linkishaaf baqatin wax ka mid a yacni markii yowmulyamaama dadkeennii qaar ka mida waan baqanay oo xoogaa inaan cararno markaan yaa nagu dhacday fa aqbala isagao hore hore ayuu u socday ma baqanin waqad takafana wataxanata waa iskarfaniyey waa isbarafuumiyey saasuuna dagaalkii ku galay fa qaala wuxuu yidhi bi'sa maa tacuuduuna aqraanakum waxaad ugu laabanaysaan ayaa xun aqraantiina faqaatalahum waa la dagaalama xataa qutila raximahu ayb meeshan marka isagood eh, wuxuu ka rabaa sawdka loo nisbeynayo ama waxaa kaloo eh, waxaa la dabdiyay tucawiduuna aqraanakum waxaad uga caado dhigaysaan dadka idinka idinla midka ah yaa xun qaala abu cabdillaahi waqad sama ibnu cumara alsawta bilqur'aani cibaadatan ibnu cumar qur-aanka lagu sawdaynayo cibaadou ku magacaabay qala xadaanii abu yacla moxamed bnu salt qala xadaana abu safwan can yunusa can الzuhriyi can salimin can abihi qaala أwalu ma yanqusu waxa ugu horeeya nuqsaamayo min alcibaadati atahajudu bاlleyl waa habeenkii qur-aankii lagu soo jeedo ama cibaadadii warafcu sawti iyo codkoo kor loogu qaado fiiha tahajudka dhexdiisa bilqiraa'ati qiraa'ada ama habeenka dhexdiisa qiraa'ada in kor loo qaado marka wuxuu yidhi awalu maa yanqusu min alcibaadati marka asawtu bilqur'aani hadday tahay cibaado cibaadadu adiga ficilkaaga wa cibaado sife ilaahay ma noqonayso sife ilaahay ma noqonay waxaan u jeedaa ogow yacni cibaadada adaa lagaa rabaa cibaadada adiga aada la imaanaysa sife ilaahay ma aha maxaa yeele adiga addoon ahbaaba samay lagu yidhi ee ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa weeyaan dululuhiyati cibaadada asaa iskale adiga cibaadada ficilkaaga waayo laakiin qasadkaagu yo yaad u cibaadaysanaysaa allah xaggiisa macnahaan ujeeda saas wa qaala sal ll slam nabigu wuxuu yidhi laa yajhar bacdukum qaarkiin younan kor ugu qaadin calaa bacdin qaarka kale korkooda bilqiraa'ati qiraa'ada ayb qur-aanku isagada mar walba xaaladiisu waa kalaamullahi laakiin waxa waa lala jahray waa la siraystay waxaa la dhahaya waa qiraa'ada un ay ku dhacayso haddii marka afdalu yacni eh, dikri oo qur-aanka ah haddii la yidhi yaan kor layskugu qaadin oon laysku dhibin eh, qofka marka de waxaan qur-aan ahayn ummadda ku dhibaayo oo weliba sheegayo o dhahayo dadkan ku dhibaa dhahayo de qofkaasi de inuu qof cibaadeysanaa yahay iyo inuu yahay qof dhibtamaayo ama qof yacnii su-ul adab ay ku jirto isagaa laga rabaa dadkii jiranaa iyo ummaddii kale ummaddii cibaadaysanahaydoo habeenkii salaatuleylka u taagan oo qur-aankii inuu ku tadaburo rabo haddaad yacnii wax aan qur-aan ahayn aada ku wareeriso oo intaad cajal u gelisid aada maanta dhan ummaddii marka yacni kii tukan lahaana aad tukashadii ka waswaasinaysid kii jiranaana uu kaa seexan laayahay nebigii ilaahayna uu sidan dhahayo war qaarkiin qaarka kale qur-aanka iyaysan kor iskugu qaadin macnaheedu waxay tahay aduu qof ha ku dhibin qiraa'o qur-aan ayb de meeshaad ka keentay berri markaad dhimatood god gashaad ummad ilaahay hortii isla tegaysaan intaad adduunyada ku nooshaha iska qaylqayle haddaa rabta qala xadaثna bih cabdالlahi bn yusuf qala xadaثna malik can yaxya bni saciidi can mxamed bni ibrahima bn اlxariث الtaymiy can abi xaazimin الtamaar can اlbayaadiy ana rasuula اlahi sal l slama kharaja wou baxay wahum yusaluuna iyagoo tukanayaan waqad calad aswaatuhum iyadoo codadkoodu ay kor noqotay bilqiraa'ati qiraa'adii ay kor ugu qaadeen faqaala wuxuu yidhi ina almusalliya midka tukanaya yunaajii rabbahu rabbigiibau la faqayaa falyandur ha fiiriya maa yunaajiihi bihi wuxuu kula faqayo walaa yajhar bacdukum calaa bacdin bilqiraa'ati qaala xadaanaa isxaaqu anahu samica cabdata can ibni isxaaqa can moxamed ibni ibraahim can abi xaazimin mawlaa hudaylin qaala jaawastu fii masjidi rasuuli llahi sal l l slama ayaan dhaafay ayaan gudbay maca rajulin nin anoo la jiro min asxaabi rasuuli lah sal l slm min bani bayaada ka mid ah min alansaari a faxadaanii wuxuu ii sheegay can الnabiy sal l slam bihada qala xadaثna qutaybatu qala xadaثna bakru can ibni اlhaad can moxamed bni ibrahim can caطاء bni yasaar can rajuli min alansaari anahu samica rasuula اlahi sal l slm bihada wa bnu mascuudin wuxuu yidhi qaala nabiyu sal l slama liqowmin buu nebiga ku yidhi qolo kaanuu yaqra'uuna alqur'aana qur'aanka akhrinayeen fayajharuuna bihi la jahraayeen khalladtum calaya alqur'aana qur'aankii baad iska kay dheeh geliseen yaquulu calad aswaatukum codadkiinaa kor noqotay fashaqaltumuunii waxaad iga shuqliseen birafcihaa codkiina kor uqaadistiisaad igaga shuqlisayn fowqa sawtii aad codkayga ugaga kor qaadeen fakhallatum calaya qiraa'adii baad marka iska kay dhex geliseen fanaha nabiyu sala allahu alayh waalihi wasalam nebigu wuxuu reebay an yarfaca bacduhum calaa bacdin sawtahu qaarkood qaarka kale in sawtkiisa uu kor ugu qaado sawtkiisaa leegi walaa yukhallituu cala annaasi dadkana inaynan dheh gelinin fii jahrihim la jaaritaankooda wa aswaatihim iyo codadkooda aynan ku dheehgelinin dhexdooda walam yanha maunan reebin nebiga can ilqur'aani dadka qur-aanka ma reebin yani qiraa'adoodiibuu ka reebay ya ya xadiiaa ka boodaa wa kaana bnu cumara idaa su-ila qaala wuxuu dhihi jiray ibnu cumar haddii la su-aalo ismac minii calaa xarfihi iga maqal qur-aanka aniga xaggayga ka maqal calaa xarfihi sidiisa xarafkiisi waayahay marka meesha walam yanha can lqur'aani nebigu marka waxa uu reebayo laa yashar bacdukum calaa bacdin bilqur'aani waa qiraaa sawtkiiyo kor loo qaado walam yanha can lqur'aani qur-aan ma reebin dadka qur-aanka uma diidin walaa can kalaam illahi ilaahay kalaamkiisana ma diidin nebiga aladii kalama bihi muusa uu kula hadlay min qabli an yakhluqa hadihi lumma intuusan alla ummadanba abuurinba taana ma diidin qala xadaثna cabdullahi qala xadaثanii mucaawiyata can baxiir bnu sacdi can khalid bni macdan can kahiir bni murata can cuqbata bni caamirin can الnabiy sal ly slama qaal almusiru bilqur'aani qur-aanka midka la siraysanayo kalmusiri bsadaqati midka sadaqada siraysanayo kaleu la mid yahay waljaahiru bilqur'aani kaljaahiri bisadaqa midka qur-aanka la jahrayana nin sadaqadii la jahrayo kala waay almusiru bilqur'aani muxuu kula siraysanaa codkiisa waay iyo qiraa'adiisa qala xadaanaa yuusuf bnu yacquub qala xadaanaa macnun can mucaawiyata milahu qala xadaanaa cabdullahi bnu salix qala xadaanii mucaawiyatu can rabiicata bni yaziida can ismaaciila bni cubayd illahi can umi dardaa anaha qaalat waladikru اllahi akbar wain sallayta haddaad tukatid fahuwa min dikr illahi wa kullu khayrin khayr dhammaantii tacmaluhu aada samaynaysid fahuwa min dikri illaahi waa ilaahay dikrigiisa wa kullu sharin shar kastoo tajtanibuhu aada ka dheeraanayso fahuwa min dikri illaahi waa wa afdalu dalika tasbiixu llah intaa kan ugu fadli badanna waa ilaahay oo ceeb ka hufta wa qaala muusa calayhi salaam waxlul cuqdata min lisaani yafqahuu qawlii ayuu yidhi qowlkaygu ha caddaado qowlka isagaa marka hadal warkiisii ee wailaa ilaahay hadalkiisu waa cad yahay soo maahna ee muuse markuu leeya yafqahuu qowlii warkaygu ha caddaado yacni sidaan aniga u dhahaayo waay soo saama la fahmayn sidaan u dhahayo dadku ha fahmeen wailaa qowlka alle waaba cad yahay isaga meelo aad u badanoo dadka ka tusay wa qaala wuxuu yidhi fawrabi الsamaaءi wاlardi inahu laxaqun weeyaan mila ma anakum tandiquun sidaad idinkuba u waramaysaan oo warkiinu inuu jiro ay caddahay kanna waa inuu jiro waa xaq wa qaala wuxuu yidhi andaqana allahu aladii andaqa kula shayin allah naga dhawaajiyey allihii wax kasta ka dhawaajiyey marka ilaahay baa qofka ka dhawaajinaya idan adiga dhawaaqaaga iyo qiraa'adaadu waa makhluuq waqaala wamaa yandiqu can اlhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa waqaala bacduhum fii qowlihi yaziidu fi lkhalqi maa yashaau qaala asawt lxasan yaziidu fi lkhalqi sawtkaaga marka makhluuqaasuu ku dhex jiraa marka wa qaala allahu caza wajala alla wuxuu yidhi can jibriila wamaa natanazalu ilaa biamri rabbika ilaahay baa marka ku hadlayo jibriil buu ka sheegaya markaa jibriil wuxuu yidhi wamaa natanazalu ilaa biamri rabbika ma soo degayno annaga ilaa rabbiga amarkiisaan kusoo degaynaa wuxuu ka rabaa meeshaan marka wuxuu kala saarayaa amarka rabbi iyo soo degidda qisadan ah, xadiidkuna sababku ku yimid waa taqaanaano waxa weeyaan nebiga sal ll cl slama jibriil wuxuu ku yidhi maadna soo booqatid intaadna soo booqanaysa wax ka badan markaasuu jibriil wuxuu yidhi annaga ma soo degno ilaa amar rabbi un baan kusoo degnaa soo degidda marka waa ficilka jibriil soo maa wamaa natanazalu buu yidhi amarka rabbina saadirun min allahi ilaahay xaggiisuu ka imaana kaas isku mid miyaa labadaas marka maya soo degitaanka jibriil waa ficilkiisii waana makhluuq laakiin muxuu kusoo degayaa jibriil amarka rabbi amarka rabbi waa kalaamuhu waay oo muxuu dhahayaa marka jibriilow deg dhulka aad moxamed u tag sidaa ku dheh ayaa la dhahaya degta alla ou dhahaya marka waa amar rabbi waay kaas isaga makhluuq ma la dhihi karo waa kalaamkii allagu soo degitaankaas uu samaynayo jibriilna waa ficilkiisii isaga amarkana allah loo tiiriyey tanasulkiina jibriila loo tiiriyey ayb fabayana ana tanazula hayru lmri wuxuu caddeeyey markaa soo degitaanku amarku inuunan ahayn ayb marka a'immadan ah, sidaan wax u kala cadaynayso marka caqiidada waxaad dareemaysaa marka baahida loo qabana waa badan tahay ee haddaan sidaan wax loo cadayninna waxba lama fahmayo fa raximahum allahu tacaala aaday u guteen wixii ilaahay ku lahaa oo laga rabay waana ku dhowray ilaahay diinkiisa walidaalika waa fahmaynaa dadka diidaayo caqiide in wax laga qoro ama caqiide laga hadlo ama masaa ishaanka hadalkooda in aada loo bayaaniyo iska dhaaf waxaan lama bayaani karo dadkii kala geynaysaa dadka dhahayo waxa ka keenayana waa fahmaynaa culimadan inay wax bayaaniyaanna waxa ka keenayana waa fahmaynaa leanna kuwaas dhahaya iyagaa war kutubtan xadiidka iska akhriso umahaatu sito mujarada akhriso tafsiirka qur-aanka iska mujarada akhriso macnahoodu waxay tahay ijmaalkaas ku joog wayn sidaas waxa kugu duuduubnaadaan ama aayaddan ama xadiidkan sidaa rabto adiga u fahm oo jaantaar rogan ha noqoto oo meeshaad doonto fahamka ka qaado leanna maxaa yeelay hadda aayadaha bukhaari uu tilmaamayo ee axaadiidta dadka deliishanaya sow maahan dad qallooca hadda xataa yasmaca kalaam allaahi waxau ka hadlaya aayado waay iyo axaadiid nebi sal ll ly slam isagiina marka aayadihii iyo axaadiidtiiba uu markaa sidii muraadkii rasuulka uu ka hadlayaa haddaad dhahda marka muraadka rasuulka yaa u sheegay bukhaarida waxaa u sheegay dariiqaduu ku socdaa waxay tahay inuu axaadiidta axaadiidta ku fasiro marka wax sheegaba sooma ma arkays aayaduu keenaya ama xadiidu keenaya soo ma marka haddii laakiin lays yiraahdo war bukhaari haddaa akrisato caqiido kuuma dhin waa run laakiin bukhaari saxiixulbukhaariga markaad akrisatay haddana isagu suu sidaan wax uma bayaaninina sidaansu wax uma bayaanin haddaad tiraa bayaankiisana waa iska ilaalina aniga waxbaa iga raacayo xadiidkiisana waa rabaa dadkaas ani waxaan dareemayaa marka waxbay qarqarinayaan ama yacni caqiido baatil ah baa ku jirto ma rabaan marka in labaala faagfaago ama eh, la duud ama yacni la la tafsiiro ma jecla qofka inuu iska ilaaliyo dii kale waad dhumaysaa haddaadan fahamkii a'imada haddaadan sidaa nusuustii u fiiri iyaga cilmigooda aadan wax ku qaadanin dhibaataa ku raacaysa waan aragnay dad noocaas oo caqiidada ka khariban haddana marka tafsiirna waa akrinaya xadiidna waa akrinaya haddii la yidhaha kitaabadii caqiidada maxaa caqiida wax looga qoraa buu le ma qur-aanka iyo xadiidka maa la aada bis waa kan marka aimadii sag wax isagu ka hadlayso m xadiidku miyuusan ahayn ninkiida aan rabin inuu ku socdo dariiqada a'imadaas kutubtooda aan xadiidta ay soo wariyeen aan rabbi ku caabudayno fahamkoodii ay kulligood wada fahmayeen qofka aan ku soconaynin da waa qof isaga markaas jiran waayo mujtamaca marka in jiradiisa loo sheego waa daruuri waayahay marka wuxuu yihi xadiidkii buu marka keenay qaala xadaثna abu nucaym وkhalaad bnu yaxya qaala xadaثna cmar bnu darin can abihi can saciid bni jubayr can ibni cabaasi can الnabiy sal ly slm qaala ljibriil عalayhi الsalaam ma manacaka an tazuurana أkhara mima tazuuruna fanazlat wma natanazl ila bأmri rabika lahu ma bayna أydina wma khalfana waqaala jaabir bnu cabdillaahi qaala الnabiyu sal l slam liqatla uxudin buu wuxuu ka yiri ku yidhi yani shanigoodu ka yidhi ayuhum koodeebaa akharu badnaan badan akhdan xagga qaadashada lilqur'aani ou qaato fa idaa ushiira lahu haddii loo ishaaro ilaa axadin qof qadamahu fi laxdi buu ku hormarinayay akharu akhdan maxaa laga wadaa kee qur-aan akhris badan waay akhriska marka waa lagu kala badnaana mar haddii lagu kala badnaanayo kale waxaa weeyaan ficil addoon waay marka yani ninkan qiraa'adii buu akrinaa si fiican buu u akhri yaqaanaa ninkan toban suuradou akri karaa ninna wuxuu akrin karaa soddonka suura yani jus ee qur-aanka yani boqol iyo afar iyo tobanka suuradood ou akrin karaa qiraa'adaas iyo barashadaas iyo sawdkaas iyo waa addoonka ficilkiisa saa darteed waxay aqbashay tafaawud laakiin qur-aanka ilaahay tafaawud miyuu aqbalayaa isaga maya ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cla nabiyina mxamed